bsmi illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed waaalihi wصaxbihi ajmaciin nicma wa bisa wmaa jaraa majraahumaa wuxuu u baab yahay nicma iyo bisa iyo wamaa jaraa majraahumaa wixii ayaga jidkii ay mareen oo kala maray wixii oo la xugum ah qaala annaadimu raximahu llahu tacaala ficlaani gayru mutasarifayni nicma wabi'sa raaficaan ismayni muqaarinay al aw mudaafayni lima qaaranahaa ka nicma cuqba alkurama wayarfacaani mudmaran yufasiruh mumayizun ka nicma qowman macsharuh wajamcu tamyiizin wafaacilin dahar fiihi khilaafun canuhumu qad ishtahar wmaa mumayizu waqiila faacilu fi naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu wayudkaru lmaksuusu bacdu mubtada aw khabara smin laysa yabduu abada wain yuqadamu shcirun bihi kafaaka alcilmu nicma almuqtanaa walmuqtafaa wajcalka bi'sa saaa wajcal facula min dii halaathatin ka nicma musjala wa mithlu nicma xabada alfaacilu daa wain turid daman faqul laa xabada wawlid almakhsuusa an yakaana laa tacdil bidaa fahuwa yudaahi lmathala wamaa siwaada arfac bixabin aw fajur bilbaawa duuna dandimaamu lxaa kahur waxaan ka gelaynaa meeshaan sidaan hore usoo sheegnay nicmo iyo bisa iyo wixii lahal ah wamaa jaraa majraahuma bimacnaa wixii lahal ah weeyaan ayb musanifku wuxuu leeyahay ficlaani gayru mutasarifayni nicma wa bisa raaficaan ismayni nicma iyo wa bisa ficlaani laba ficil weeyaan ficlaanko gayru mutasarifayni laba gedgadooma aan ahayn oo jaamid ah raaficaani waa kuwa godanayo ismayni laba magacay godanayaan marka nicma iyo bisa yuu musanifku horta kuu sheegayaa intuusan camalkoodu kuu gaarin ayaga maxay yihiin ayib markaasuu wuxuu ku yiri nicma iyo wabisa ficlaani laba ficil weeyaan hayru mutasarifayni aanan gadgadoomaynin oo laba ficil bimacnaha jaamidaani intuu ku dhehilayo waa raaficaani kuwa godanaya waa ismayni marka hadda fiiri nicma w bisa mubtada weyaan ficlaani waa khabar koobaad raaficaani khabar thaani waay wa akhbaruu bithnayni ow biakhara can waaxidin ka hum saraatun shucaraa waatayna soo dhaaftay marka wuxuu ku leeyahy nicma iyo bisa musanifku waa jasmiye ficlaani buu ku yiri laba ficil waay hadda haddii laysku ijmaacsanaan lahay hadduu sheegi lahay laba ficil waaye haddii la dhihi laha hadda daraba iyo qatala ficlaani haddii la dhihi lahay taxsiilulxaasil ay noqon lahayd wax oo habboonna ma ahaan lahayn laakiin musanifka markuu ula jeedaa macnaha dad waxaa qabamo oo naxwiyiinta kamid eh nicma iyo bi-sa laba ficil ma aha ee laba isim weeyaan marka musanifka taas buu hadda hiigsanaya wuxuu ku leeyahay warkaas dheg jalaq ha u siinin laakiin bi-sa iyo ficil iyo iyo nicma waa laba ficil oo ghayru mutasarifayn ah waxaba keenay shakiga inay ficil miya mase ma ah layidhi jaamidnimadaas waa sidii casaa loogaga murmay sidii leysa loogaga murmay yaa nicmo iyo bisa loogaga murmay laakiin sidii jumhuurta ay qabaan wa huwa aladii jazama bihi lmusanif annahumaa ficlaani wa aqwa adilatihim calaa dalika maa tawaatara cinda alcarab biidkhaali xarfi taai taaniihi calayhimaa oo nicmat wa bisat ala leeyahay maadaama oo lagu yaqaana ficilka maadi calaamadiisa bitaa mis waatan soo niri ficilka maadi waxa lagu soocaya eh, inay taa ay tahay sawaan taa ataaniith noqoto ama taa ulfaacil marka sidaas awgeed buu <clears throat> musanifku u daliishto ku yiri laba ficil waay laakiin mushkilada ay leeyihiin waa jaamido mudaaric iyo amar iyo masdar iyo wixii lahal e ka imaamaayo sidaasuu ku leeyahay marka qolaa waxay qabaan mh eh, ma ahane waa laba eh, maxaan ku iraahdaa waa laba isim weeyaan ayagana waxay daliishteen qowlu bacdi alcarabi nicma asayru calaa bi'sa alcayru yacni xuruuf dukhuul xarfi ljari calayhima haddii xaraf jaarna maxaa lagu yaqiinay isim wey wax kale ma galo lamaa dakhalat alxuruuf aw bacdu xuruufi ljari calayhimaa dalla dalika calaa annahumaa ismaani ninba meeshaasoo cogsaday laakiin markii la fiiriya alxaqu yuqaal hal mithaal oy carab ku dhawaaqday haddii la helo in qaacidadii asaasiga ahay loo loogaga baxa ma ah marka taas waa in la awilaaliri nicma sayru socod baa waa nicmo le calaa bisa alcayru dameer midka ugu lagu kor socdo iyo wa qowli laakhari wallaahi maa hiya binicma alwaladu nasruha buka wa biruhaa sariqa yay daliishteen fiiri hadda calaa di bisa la geli calaa oo jar ahaa bisa la geli markaasay ihahdeen maa dakala calayhi xarfuljari daliil calaa anahu ismun midan kalena fiiri wallaahi maa hiya binicma waladu ay yidhaahdeen waladtii ugu wanaagsan ma aha gabadhan babay binicma geliyaan nasruhaa bukaa bay yidha markii kuu gargaarayna waa kuu oynay wa biruhaa sariqa markay rabta inay kuu fashane way ku xaday walaysa dalika bisaxiix liannahu gabadha mid yani hadduu gabar gaar ula jeedo waxay dhici kartaa inay sifaat xun ay yeeshan karto sidiiba ninka uu xumaan karo laakin maa kullu walad maa kullu bintin calaa hadihi ariiqa markaasa waxay yidhaahdeen jumhuurtii yiraahdeen laba ficil waay waxaa loogaga badbaadi karaa ba-dan hadda nicmo gashay iyo calaada bisa gashay xaqiiqa ahaan lam yadkhula calayhima inamaa dakhala calaa maxduufin oo marka maxaa weeyaan nicma sayru calaa marka calaa ciirin maquulin fiihi bisa alcayru marka calaa cayrin maquulin fiihi cayr waa dameer ciir haddii la yidhaahdana waa qaafilo koox dham oo guuraysaa ciir la yidhaahda ayib marka hadda fiiri calaadii waxay gashay isim oo mutafaq caleyhi keyrka ah oo ceyrki ah markaasay jumladan bisal ceyru ah oo markaa ficil iyo faacil ka kooban maquul qowlkiibay iska noqonaysa tan kalena sidaas oo kale weeyaano waxaa laleeyahy wallaahi maa hiya biwaladin maquulin fiihi nicma alwaladu oo kale sidaasay leeyihin ayb ficlaani laba ficil nicma iyo bisa ficlaani weeyaan hayru mutasarifayni raaficaani waa kuwa godanaya ismayni laba isim bay godanayaan fiiri markaan laba isim bay godanayaan isimka ay godanayaan inuu noqdo saddex xaala midkoodu waa mid buu hadda kuu sheegay muqaarinay alxaal ay yihiin labadaas isim kuwoo laam alla xariiro aw mudaafayni xaal ay yihiin kuwo loo idaafay limaa isim qaaranahaa ashi la xariirsaday mithaalkeedii ka nicmo cuqba alkuramaa ka qowlika weeyaano nicmo waxaa wanaag badnaaday cuqba alkuramaa dadka oo oo deeqsiga badanna ciribtooda way fiican tahay marka wayarfacaani haddana waxay godaan mudmaran mudmaray gotaan mudmarkoo yufasiruhu au fasirayo mumayizun tamyiiz ou fasirayo ka qowlika weyaan nicma qowman waxaa qowm u nicmo leh macsharuhu jamacooda ayib marka wuxuu ku leeyahy musanifka faacilka nicma iyo bisa laa yakhlu min halaathati axwaal sidaasuu ujeeda marka ugu horeyso inay gotaan faacil oo mid kastaba faacil u gata al ay ku jirto oo nicma rajulu muxamadun wa bi'sa arajulu abuu lahabin haddii la yidhaahdo hadda rajulkaas waa faacilkeedii waa alif iyo laamay wataan waa midkuu ku leeyahy muqaarinay al al kuwoo la xiriir xal ay yihiin marka faacilkii baaba al wato waxaa kamid i qowl اllahi tacaala nicma almawlaa wa nicma anasiiru fiirih nicma almawlaa mawla asaa u nicmale wa nicma anasiiru gargaar alla gargaar bixiya asaa u nicmale ko marka faacilkii muxuu noqday waa faacil marfuuca oo waxaa laleeyahay mawlaa eh, faacil marfuuc calaamatu rafci dama muqadara cala alif litacaduri <clears throat> alna waa wata waxaa nicma alcabdu inahu awaab wa bisa sharaab bisa sharaabu wasaa'at murtafaqa fiiri bisa sharaabu alay wadataa nicmal cabdu alow wataa muqaarinay al ay mithaal u tahay aw mudaafayni xaal ay labadii isim yihiin ay goteen labadii isimoy nicmo iyo bisa goteen aw mudaafayni xaal ayin kuwo la xariiro oo la idaafay limaa isim isimka ayada ka dambe al ma wato laakiin isimkaas isimka loo sii idaafiyo kusii xigo yaa alwato ka qowlika weeyaano nicma cuqba alkuramaa atri fiiri nicmadii faacilkeedi waa cuqba al wato laakiin isimkii faacilka ah wuxuu loo idaafay mid alwato alkuramaadi ah waa xaalada labaad weeyaan ayib taas waxa weeyaan wa minhu qowluhu tacaala walanicma daaru lmuttaqiina wa qowlihi tacaala fala bi'sa mathwa lmutakabiriina fiiri markaan lanicma daaru lmuttaqiin daarkii waa faacilkii daarkiina waxaa alma wato laakin udiifa ilaa ismin fiihi lalif walaam almuttaqiin bi'sa mathwa lmutakabiriin mathwadii waa faacil alma wata laakinahu udiifa lima fiihi alif walaam bisa mathwa lmutakabiriin waa xaalada mxaan ku ihaha labaad xaalada saddexaad oo faacilkeedu noqon karo wayarfacaani waxay gotaan mudmaran damiir mudmarkaoo yufasiruhu ou fasirayo o cadaynayo mumayizun mid oo tamyiiz ou cadaynayo ka nicma qowman macsharu ka qowlika weeyaano nicma qowman qowm waxaa u nicmale macsharuhu almaqsuus bilmadxi macsharuhu marka fiiri nicmadaas qowman waa tamyiiz macsharuhuna almakhsuus waxa weeyaan eh, maxaan ku irahdaa makhsuuska makhsuuska badana marka qaarkeed waa la xadfaa hada fiiri nicma mawla wa nicma anasiir huwa allahu almamduuxu huwa allahu tacaala saasaad leedahay marka macsharuhudaas ma aha hadirtaan faacil ma aha qowmana faacil maba noqon karto waa kordhigan tahay marka sidee loogaga badbaadaya faacilka waa damiir mustatir a ah. damiirkaas mustatirka inuu meesha ku jiro maxay cadaynaya liana damiira la budda lahu min marjicin markaas uu leeyahay wayuktafaa can dikri lmarjici ilayhi huwa dikru tamyiiz oo marka waxaa weya nicma alqawmu <clears throat> nicma alqowmu qowma macsharuhu saasay ahayd marka sidaana qoom loo celcelinin yaa midkii faacilkaa inta la iska xadfay wa dulla calayhi bitamyiiz qowmantaas a ku tusinayso marka damiir oo qowman u dhigmo yaa faacil u ah marka nicma ficil maadi walfaacilu damiirun mustatirun jawaazan taqdiiruhu huwa ay lqowm qowmana tamyiiz macsharuhu waa tii noo imaan doonto in la yihahdo mubtada muahar wamaca qablahu jumlada nicma qowmana khabar ama waxa weeyaan mubtada oo macnaha eh, khabarkiisi uu maqan yahay iyo wixii lamida waa noo imaan doontaa kaas meelku ka hadli doonaa markaasuu yihi wajamcu tamyiizin wa faacilin dahar fiihi khilaafun canhumu qad ishtahar eh, xugumka kale waxa wa jamcu tamyiizin wa faacilun dahar wa jamcu tamyiizin wa faacilin dahar fiihi khilaafun canhumu qad ishtahar amhila oo hadda ibnu caqiilka u sheegay maxaan ku iraahdaa markii oo damiirkii uu faacil noqdo ka qowli llahi tacaala bisa lidaalimiina badalaa fiiri bisa faacil ma qabta hadda aawo faacilkeedii bi'sa albadalu lildaalimiina badalan saasay macnihii ka dhigan tahay wa qowli shaaciri lanicma mawlan ilmawlaa idaa xudirat ba'saau di lbagyi wastilaau di lixani lanicma mawlan nicma almawla mawlan almawlaa sayidkeenna dad ugu fiican oo kuleehay idaa xudirat haddii laga cabsado ba'saau di lbagyi dadka midka gardarada u saaxiib eh markii dagaalkiisa laga cabsado mowlaheena dad ugu fiican oo wuu kuu gargaarayaa iyo wastiilaau ixan markii laga cabsado dadka xiqdiga u saaxib leh inay na qabsadaan markii laga cabsado ninka sayidkeena ah yaa lagu badbaadaa uu leeyahay oo asaga sayid lqabiil ula jeeda hadeertaan waa nin jaahili ah wa qowli aakhari <clears throat> taquulu cirsii wahiya lii fii cawmaratin bisa mra'an wa inii bisa lmara taquulu cirsii waxay leedahay bimacnaa zawjati walxaal hiya lii fii cawmar ayadoo i dagaalayso bisa mra'an nin adigaa ugu baasle wa inanii bisa almara naagna anaa ugu xun macnaha guri gubtay weeyaan naagtii guriga oo xaaska ka ahaydaa waxay leedahay ninna dad adaa ugu xun naagna anaa ugu xun macnaha meeshii wax ma yaalaan macnihii marka waxaa weeya bisa almaru imra'an marka <clears throat> imra'antaasaa faacilka lagu tusiyey sidaasuu hadda ula jeeda markaasuu wuxuu ri wa jamcu tamyiizin tamyiiz in lala jamciyo iyo wa faacilin maca faacilin faacilkoo dahara muuqday fiihi khilaafunaa ku jira khilaafkoo qad ishtahara canhum ayaga xaggooda ka muuqday oo macnaha mashhuur ah khilaaf aan qarsoonayn bimacnaa hal yajuusu jamcu tamyiizi wاlfaacili maca dikri اlmakhsuus intaasoo dhan hal mar ma leysla sheegi karaa <clears throat> mase qaarkood inta la xadfo yaa qaarka kale ku tusinaya markaasuu wa jamcu tamyiizin tamyiizkii oo la jamciyo iyo wa faacilin faacil tamyiiz iyo faacil oo la kulmiyo faacilkoo dahara daahiray fiihi khilaafun khilaaf baa ku jiro khilaafkoo qad ishtahara macnaha muuqday oo shuhroobay canhum can inaxwiyiina fiiri waxaa laga fahmay faacilkoo dahara layidhi haddii faacilka la gooyo oo markaa dulla calayhi bitamyiiz ceeb ma ah kaas hadda ka nicma qowman macsharu usluub wanaagsan waay faacilkii marka waa maqayataas laga hadli maayo laakiin faacilka in la sheego layidhahda nicma alqowmu qowman macsharuhu in la yidhaahdo oo qowmanti oo tamiiska ahay iyo wamaa tadulu calayhi oo faacilka ahay in laysla sheega ma banaan tahay oo nicma alqowmu qowman arajulu in la yidhahdo ma banaan tahay iyo ma banaana saasaa laysku haysta marka waxay qaar ku tageen waxaana kamid ahaa layidhi wlmanquula can sibaweyhi inuu leeyahay laa yajuusu ljamcu bayna tamyiizi wa bayna alfaacili oo muuqdo oo la dhihi maayo nicma arajulu rajulan zaydun saas lama dhahay ayib marka oo waxaa laleeyahay nicma rajulan zaydun aa laleeyahay marka faacilka waxaan ogaanaynaa mustatir weeyaanoo dalla calayhi tamyiiz saas u leeyahay siibaweyhi iyo majmuucada ee raacday qaar kale oo naxwiyiinta kamid e eh, mubarad iyo ibn saraaj iyo faris waxay leeyihiin waa banaan tahay jamcu bayna atamyiizi wa bayna alfaacili marka fiiri qofka inuu inuu soo helo fiiri imaam eh, alimaamu sibaweyhi markuu qaacidadaas asqariray wuxuu ictimaadayaa maa calayhi jullu lcarab oo usluubka iyo dowqan uu ku tusinay ninka annaaqid basiir qofka hore in la daba ka kaco oo laba beyd iyo saddex beyd oo qaacidadiisa kasoo horjeeda in la keeno wax culus ma ah wabitaali qolada mutaakhiriinta yatanaqabuun wax bay raadinayaan liajli eh, ibtaali maa dahaba ilayhi sibooyi fi hada almajaal markaasay yidhaahdeen waxaaba u daliil eh qowlu shaaciri wataglibiyuuna bi'sa alfaxlu faxluhumu faxlan wa umuhumu zallaau min tiiqi mintiiqu wataglibiyuuna qolada la yidhaahdo bi'sa alfaxlu faxluhum owrkooda owr ugu xun faxlan min xaytu lfaxli buu ugu xun yahay wa ummuhum hooyadoodane zallaau waaye mintiiqu zallaau waa mid lugaheeda isku saaran yahay mintiiqu haddana ee dabadeedana xidhid badan mintiiq waxaa la wuxuu ku hooyadood siday dadka kale ugu shaqaynayso khaadimo u aheeday hilibka ka tagtay marka dad nool intay iska dhigtahay dabadeed waxay gishanaysaa xafaayo iyo wax badan hay gedinay qof macnaha eh, birale oo kale inay u muuqato marka fiiri hadda intuu kulmiye bisa alfaxlu oo faacilka ah eh, faxluhum waxa way almaqsuus bilmadxi faxlan oo tamyiiski ah asalkeeda waxay ahayd bisa alfaxlu faxlan faxluhum almaqsuus midka dambo oo nicma loo soo arooriye qofka markuu mubtado iska yahay waxaa laga yaaba nicma iyo nacima inay isaga darsanto nacima ficilkaas ficil khilaaf ka jooga mahaya nacima yancamu waa ficil mutasarif ah lagama hadlay midkan oo jaamidka ah waa midka oo saakinulcayn ee nicma laakiin nacima haddii la yiraahdo wuu ka duwan yahay marka labadaas ficili iskaga darsamin haddana waxaan soo niriyey ficlaani hayru mutasarifayni markaasa qofkii waxaa laga yaabaa yancamu inuu arko yihahdo waa kana ficil mudaaricaba ka yimid maxaa tahay marka asalkoodan aan isku lahayn waxaa <clears throat> waxaa laga mid dhigay baa layidhi hadana qowl shaaciri tazawad mithla zaadi abika fiina fanicma zaadu zaadu abika zada tazawad zaad qaado mithla zaadi abiika aabbaha zaadkiisaw qaati fiina anaga dhexdeeda sumcadu aabbaha agteena ka qaatay zaadka sumcadiisa loo jeedaa sumcadii oo kale dhexdeena ku yeesho fa nicma zaadu zaad waxaa ugu nicmo ugu wanaagsan zaadu abiika aabbaha zaadkiisa zaadan min xaytu zaad zaadan min zaadina ugu wanaagsan yahay marka fa nicma zaadu faacilki iyo zaadan oo tamyiiska ah zaadu abikana makhsuus bilmadxi waay intiiba waa kulmiye marka qoladaas oo siibawayhi kasoo horjeedo waxay daliishteen waxyaalahaas oo kale ayib qolana waxay leeyihiin maya saas ma aha in afaada tamyiiskii haddii uu faa-ideeyo faaida ka badan faacilkii wuxuu faa wax ka duwan waa banaan tahay baa layiri in markaa la kulmiyo haddii laakiin nicma qowman macsharuhu oo kale uu yahay oo midka xadfan qowmkii ou noqdo qowmanna tamiiska ou noqdo wax soo kordhina ay lahayn midkood in lagu kaaftoomaa waajib ah hadalkaas iska macquul waayo yacni labadii qole dhexdeeda qowlka lagala baxay markaasaa waxay ku faaiide ku miithaaliyeen nicma arajulu faarisan zaydun marka fiiri hadda faariskaasoo tamyiiska waxaa laga faa maa laa yustafaadu minhu lafdu rajul arajul haddaad tiraahdid inuu faaris yahay inuusan ahayn lakalama ogo laakiin faarisan haddaa ku dartid tamyiizna waa yahay macna dheeraad oo faacilka uusan faa-ideyninna wuu ku faa-ideey sidaas ule ibnu eh, shihaab ibnu hishaam al wuxuu ku miithaaliyay isagane fa nicma almar min rajulin tahaami uu yiri mithaal fi ma ida afaada nicma almaru nin asaa u nicmale min rajulin yani rajulan rajulkoo tahaami macnaha meesha tahaami loo nisbeeyey fiiri hadda mujarad rajul laga faa-ideysan maayo anahu mansuub ilaa tahaama oo meeshaas inuu degan yahay laga faa-ideysan maayo marka dheeraad macnaha yimiday wabitaali waa la ogolyahay sidaasay qole yidhaahdeen wmaa mumayizu waqiila faacilu fi naxwi nicma maa yaquulu faadilu wamaa lafdigaas maa ah mumayizun waa tamyiiz waqiila faacilun faacil waana waa la yiri fii naxwi qowlika nicma maa yaquulu lfaadilu haddaa tiraahdeed waxaa nicmo iyo bisa gadaasheed dhaco maabaa gadaashooda dhacdo haday hadda wixii aan soo sheegaynin yani laysa bilaazimin yani laa budda wa an taqtarina ma binicma wa bisa ma aha laakin axyaanan yaqacu bacdahumaa ma maadaas haddii ay dhacdo maxaa ay icraab ahaan noqonaysaa waa laisku khilaafay marka musanifka wuxuu raajaxay maada bacda nicma iyo bisa dhacaysa inay ayada tamyiiski tahay faacilkiina uu maxduuf yahay sidaas iyuu hadda ku tegay wmaa wuxuu iri mumayizun qowlkaas u jasmiy asiga mumayiz waay wa qiila waxaa la yidhi faacilun qaarna waxay leeyiin waa faacil fii naxwi qowlika nicma waxaa nicmale maa yaquulu lfaadilu maa baa a nicmale yaquulu lfaadilu ninka wanaagsan uu leeyahay fiiri marka nicmadii maa a la xiriirsatay waxaa kamida ah qowl llahi tacaala in tubdu sadaqaati fanicimaahi fanicimmaa nicmadii mamkeedii iyo maadiya laysku idqaamay ee hadda wax cusub ma ah ayib waxaa lamida bisa ma shtarow bihi anfusahum bisa iyo maa a la xariiriyey markii maadi icraabkeedii waa laysku khilaafay qolo waxay leeyihiin nakira weeyaan oo mansuubatun cala tamyiiz oo markaa faacilkiina waxa weyaan maadiyaa tusinayso oo sidii qowmanti faacilka uu tusinay bay u tusinaysaa qolana waxay leeyihiin ma ahane maada naftigeeda waa ama mawsuula dhe ama nakira dhe maadi waa faacil oo nicma maa shay baa u nicmo leh faacilnimo waa lagu laqbayn karaa laakiin tamyiiz way adag tahay nicma waxaa nicmala ma yani marka faa in tamyiiz lagu keeno ka laqba ahan waa adag tahay waa ra'yiga labaad waa oo fi lmas'ala ra'yiga saddexaad waxay leeyihiin maadaas markii nicmo iyo bis ay la xiriirsatay intoodiiba ficillayba isku noqdeen nicma maa ficil maadi maadi jusmi nicbayba iska noqotayba wax cusub ma aha tamyiizkii iyo makhsuuskii iyo faacilki kadib aa la raadinayaa laakiin maadi waxay leeyihiin saarat juz-an min alficli nicma ma ficil maadi qolaasaas qabaan qowlka afaraad waxay leeyihiin maadi kaafatun can ilcamali oo nicma iyo bisayba shaqada u diideysaabo oo nicma ma markii layihaha nicma ficil maadi makfuufun can ilcamali ay laa camala lahu ma kaafa yaquulu lfaadilu jumlo iska ajnabi ay noqotay waxaa u daliil abay ah leeyihin hadda ayna tamyiiz ayna makhsuus ayna keyta marka waxa weyaan qowlkaasna sidaas uu ku tegay laakiin tamyiizki inuu joogo waxaa u daliil ah fa nicimmaa hi udali hi almaqsuusu bilbadci hiya waa ujeedaa meeshaas maqsuuska wuu jooga calaa <coughs> kuli xaalin labada rayo yo horeyaa mashhuur ahoo la yaqaanaa oo musanifka sheegay walidaalika labada kale naadirnimadooda awgood wuu iska xadfay wama lafdigaas mumayizun waaye tamyiis bay tahay mid wax kala macnaha kala sooca ah, mumayiskaas waa isim faacil bimacnaa yuraadu bihi masdaruhu wahwa tamyiis waqiila faacilun baa layiri fii naxwi qowlika nicma maa yaquulu lfaadilu markaa wyudkar اlmaqsuusu bacdu mubtada aw khabara smin laysa yabdu abada markaasuu hadeertaan maanta dhan wixii aan sheegaynay oo makhsuuska ahayba asigana yuu meesha musanifka gaar ahaan u sheegaya wayudkaru lmaqsuusu midka la khaas yeelay waa la sheegaa bacdu gadaal mubtadaan xaal uu yahay aw khabara smin isim khabarkiisa xaal uu yahay laysa yabduu aanan muuqanaynin abadan weligiisba maksuuska hadda fiiri nicma arajulu zaydun markan ihahd zaydkaasaa maksuus ah maksuus bilmadxi aw idami markaa tirahd nicma arajulu zaydun haddaa tirahda nicma arajulu almaksuusu bilmadxi huwa zaydun zaydkaasaa maksuus ah ama bi'sa arajulu abuu lahabin leedahay almaqsuusu bidami abu lahabin saas marka maqsuuska icraabtiisi muxuu yahay markaasuu ku yidhi wayudkaru lmaqsuusu maqsuuskii waa la sheegaa bacdu gadaal ay bacda nicma wa faaciliha gadaasheeda la sheegaa mubtadaan xaal uu yahay marka mubtada haduu noqday ayna khabaruhu jumlada ka horeysa waayo nicma arajulu zaydun zaydkaas mubtada muahara laga dhigay waljumlatu alatii qablahu fi maxali rafcin khabaru mubtada mutaqadima raabidkana cumuumka waay liana arajul waa jinsi waay zaydna fardu min alrijaal damiir khaase marka uma baahanin sidaasaa ay qolo leeyihiin aw khabara smin ama waa isimuu khabar u yahay laysa yabdu abadan aanan muuqan karayninoo nicma arajulu ficli faacil markii laga dhigo zaydun waxaa laleeyahay khabarun limubtada'in maxduufin wujuuban laa yabdu abadan taqdiiruhu almakhsuusu bidami aw ilmadxi zaydun weeyaan marka labadaas icraab uu musanifku kuu sheegay inuu mubtada muahar noqdo khabarkiisina ou jumladaas hore ay tahay iyo maxaan ku iraadaa inuu khabar noqdo isim xadfan qolaa waxay leeyihin saas ma ahane khabar weeyaan jumladanu nicma rajul u ah yaaba mubtada ah fiiri qoolkaas oo saddexaad waayo intaba waa waa la yiri oo qole waxay leeyihiin asigaa mubtadaa jumlada ka horeysa khabar waay ama khabar waaye ama anahu kabarun khabaru mubtadain oo maxduufa ah, kan hadda aan soo sheegnay wa qolana waxay leeyihiin mubtada waaye khabaruhu maxduuf asigaaba mubtadaaba oo marka tiraahda nicma rajulu zaydun ay lmabduuxaaba khabarkii maqan ah aqwaashaas daciif waa waxaan u malaynaa qowl kale inuu jiro dhegeyso jumlada ka horeyso yaaba macnaha waxa weeyaan yaa fi maxali mubtada dhacayso walow hadda aysan ii muuqanin <coughs> marka wayudkaru lmaksuusu midka oo ammaanta ama ama ama ama ceebeynta lagu eh, wayudkaru waa la sheega almaksuusu midka ammaanta lagu khaas yeelay ama maxaana ku yidhahda dambiga lagu khaas yeelay waa la sheegaa bacdu gadaal bacda nicma wa faaciliha mubtadaan xaal uu yahay wahuwa maa qablahu khabarna uu yahay ama ma ahe aw khabar asmin ism khabarkiisa uu yahay laysa yabduu abadan weligiis aan muuqanayninoo almakhsuusu ama huwa lasoo qadaray labadaas qowlaa ugu wanaagsan wain yuqadamu shcirun bihi kafaa kalcilmu nicma almuqtanaa walmuqtafaa wain yuqadam haddii la hormariyo mushcirun bihi mid asiga macnaha ogeysiinayo kafaa macnaha waa kaafinaya mithaalkii waxaa ka mid eh kalcilmu cilmigii nicma almuqtanaa mid la kaydaysta asaa ugu nicmo badan ugu fiican walmuqtafaa mid la raacana asaa ugu fiican qofka cilmigiisa inuu cilmi barto ou cilmi meel meel ou dhigto waa wax wanaagsan wlmuqtafaa inuu cilmigiisa ku camal falo raacane wax wanaagsan weeyaan marka hadda fiiri nicma almuqtanaa walmuqtafaa waxay ahayd waa waa waa ficil oo nicmo ficilkii iyo muqtanaa oo faacilka maqsuuskii aaw marka maqsuuskii waxaa laleeyahy waa la xadfay lidalaalati maa qablahu almaqsuus bilmadxi huwa alcilmu sidaasuu ujeedaa musanifka inkastoo ibni hishaam al ansaari uu yiri kan ma aha musanifka waa ka xumaatay sababtana waxa weeyaan kan wuxuu ku leeyahay hada min baabi taqdiimi almakhsuusi maksuuskii oo la hormariyay bacda in la sheeyin hadda musanifka yudkuru lmakhsuusu bacdu mubtadan sooma dhihin maksuuska waa la hormari karaa marka hadii la hormariya gadaa maba laga sheegi kara marka shay maxduuf maba jiro gaayatu ma fi اlamri ana almaksuusa badala maa yudkaru bacdu dukira qabla faqad sidaasuu leeyahy laakiin waxaa lagu mihaali karaa buu ku yidhi inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab inaa wajadnaahu saabira nabilaahi ayuub waan helnay asigoo ini saabir inuu yahay addoon asigaa ugu nicmo badan nicma alcabdu addoon asaa ugu fiican nicma alcabdu inahu awaab nicma alcabdu ayuub weyaan meeshaas nicma alabdu huwa ayuub kaasaa lagala jeeday marka ayuubti waa la xadfay biitifaaq waaye markaa lidalaalati maa qablahu lianna qisada waxayba ku socotay binabilaahi ayuub calayhi salaam walxadiidi can sabrihi inaa wajadnaahu hudaas ayuubki waay saabiran mafcuulkiisii labaad waay nicma alcabdu markaasaa leeyahy nicma alcabdu macnihi ayuub inahu awaab jumladaasna tacliil waay ayib wajcal kabisa saaca wajcal facula min dii halaathati ka nicma masjalaa wajcal ka yeel saa'a lafdigaa kabisa oo kale ka wajcal facula faculana waxaad ka yeeshaa faculadoo min dii thalaathatin saddex mid u saaxib eh ka timid ka nicmoo kale ka yaal musjalan mutlaqan ayib intana baab kaleu kaa galay laba laba laba shay buu kaaga hadlay hadda musanifka meeshaan labada waxa weyaan mar waxa weyaan saa waxaa loo isticmaalaa sida bisa oo kale fiiri saaa iyo bisa laba ficil oo waxa weeyaan e, isku macno ah laakiin way kala duwan yihiin oo saacadaas ficil mutasarif ay ka timi saaa yasu'u yaa la leeyahay oo mudaaricii wax badan ay leedahay laakiin markii e, bis oo kale loo isticmaalay lama tasarufinay idaa saarat saaa bimacnaa bis oo kale kuma banaana marka in e, maxaan ku irahdaa la tasarufiyo marka axkaamtii aan maanta bise u soo sheegnay waxaad siinaysaa saaa oo meeshaad nicma rajulu zaydun aad ka <clears throat> dhihi lahayd waxaad leedahay saaa rajulu zaydun saaa gulaamu lqowmi zaydun saaa rajulan zaydun saddexdii xaalo faacil oo muxala bilalif walaama hadii la waayo anahu udiifa ilى ma fihi alif wlaam hadii la waayo an yakuuna hunaaka damiir yufasiruhu tamyiiz sidaas oo kale waay waxaa kamid ah lyidhi qowl llahi tacaala saaa mathala اlqowm aladiina kadabuu saaa waxaa xumaaday mathala min xayu mathal mathala min mathal alqowmu baa xumaaday aladiina kadabuu kuwa ilaahay diintiisa beeniyeen fiiri markaan saacadii waxa weeyaan e, ficil maadi wاlfaacilu damiir mustatiru dula calayhi bاtamyiiz mahala saa almathalu mathala waay alqowmune makhsuuski waay almakhsuusu bاdami alqowm aladiina kadabuu sidaas w oo zaydun bisa rajulu zaydun meeshan dhihi lahayn alqowmu laga dhigay intaas waxau beytka shadrigiisa hore waay wajcal ka yeel saaa lafdigaas e waxaad ula dhaqantaa ka bisa oo kale intaa way kaa dhamaatay wajcal yeel facula min dii halaathatin xaal ay ka ahaatay ficil hulaathi oo facula ka timiday ka nicma oo kale ka yeel musjalan mutlaqan marka wuxuu ku leeyahay ficilkii facula laga keeno ficil kasta oo hulaathi ah jaa calaa wasni facula ama asalkiisi faculaba ha ka yimaado ama ficil facale iyo facile ahayoo facula lagu dhisayba ha noqotee ficilkii waxaad ka keeni kartaa thulaathi ah calaa wasni facula ku keen waxaad ula dhaqantaa markaas sidii nicmo kale ula dhaqan intaasuu hadda maanta u jeeda wajcal ka yeel facula lafdigaas facula ah bimacnaa ka keen min dii thalaahatin ka nicmoo kale ka yeel musjalan fiiri marka waxaad leedahay ficilkii oo oo oo asalkiisa faculo ahay sidii sharufa iyo lauma oo kale waay ficilkan facula buu iska ahay waxaad leedahay markaas sharufa arajulu zaydun wa lauma arajulu bakrun wa sharufa gulaamu rajuli wahaakada sharufa waxa arajulu waxaa u sharaf leh zaydun almaqsuusu bilmadxi zaydun wa lauma arajul rajul waxaa u baas leh almaqsuusu bidami bakrun saasaad leedahay ayib waxaa lamide eh, khabutha arajulu aada leedahay camrun khabutha arajul rajul waxaa ugu xumaan badan camrun almaksuusu bilmadxi almadami camrun sidaasaad leedahay taas waa garane waa markuu ficilka asalkiisa facula ou ahay waay waxaa lamide eh, <clears throat> facula maahina facala iyo facila naftigeeda waa ka keeni kartaa oo waxaad leedahay mathalan fahima idoo ahayd fahima iyadoo iska ahayd yaa intaad fahimadii kasoo qaaddeed horta facula ku dhisay markaasaad leedahay fahuma arajulu muxamadun rajul waxaa ugu fahmo badnaaday muxamed almaqsuus bilmadxi muxamadun saasaad leedahay marka fiiri ficilkii fahuma ahayd fahime ahayd baad fahuma ka dhigtay marka saas weeyaan waxaad dhihi kartaa markaan daraba iyadoo ahayd <coughs> yaad facuula ku dhisi kartaa daruba rajulu caliyun rajul waxa uu garaacid badnaaday almaqsuusu bilmadxi caliyun saasaad leedahay daruba caluma arajulu muxamadun wahaakada marka ficil kasta oo thulaathi ah waxaad ula dhaqmi kartaa marka qaarkeed sida nicmo oo kale ficilkaasna marka laba midkoodu weeyaan inuu asalkiisa facuulaba iska ahay haddousan ahayna marka hore calaa facula ku dhig oo hadhowti laazim oo kheyru mutasarif aad ka dhigaysaa markaas kadib aad waxaad ula dhaqmaysaa sidii eh, maxaan ku irahdaa eh, maxaan ku irahdaa facula oo kale intaasuu markaas markaasuu yiri wa mithlu nicma xabada alfaacilu da wain turid daman faqul laa xabada wa mithlu nicma waxaa lamid eh xabada a lamid eh nicma fi ifaadat اlmadxi waxaa kula mid eh xabada ko alfaacilu faacilkana daa weeyaan xaba ficil maadi daa faacil mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin ayay noqonaysaa wa in turid daman haddaad cay doontidne faqul waxaa tiraa laa xabada xabadaa markay ammaan tahay iyadoo laa wadanin waayo nicmadu la dhaqmay haddii bimacnaa bisa aad ka rabtidna la ku daro laa xabadaa dheh beytkaas intaas weyaan waa ka tawطia lima sayadkuruhu markaasuu wuxuu yihi wa mithlu nicma nicmo waxaa la hal ee xabadaa alfaacilu wاlfaacilune daa weeyaan faacilkana waa kan la xariiro wa in turid daman caay haddaad doontidne faqul waxaa tirahdaa laa xabadaa dheh sidaasuu ku leeyahy marka hadda musanifku wuxuu kuu sheegay qowlka oo raajixa ayuu kuu sheegay oo waa maxay waxa weeyaan inay xaba ficil maadi tahay daadeedana ay faacil tahay markaas kadibna makhsuuska gadaal laga sheegayo sidaas yaa yaa qowlka uu hadda musanifka jasmiye ah qolo kalaa waxay leeyihiin oo sida mubarad iyo ibnu saraaj iyo ibnu hishaam ilakhami uu ku sheegay ibnu caqiil wuxuu leeyahy xabadaa oo isla jirto waa isim mubtadaa walmaqsuusu khabaruhu xabadaa waaba isimay ku leeyihiin oo sidii khamsata cashar oo kale isu fuusha markaasaa maqsuuska xabadaa xabadaa zaydun haddaa tirahdid zaydkaasaa wuxuu noqonaa khabar mubtada ama xabadaha khabar muqadam noqonay zaydkana wuxuu noqonaa mubtada muahar sidaasay isim waaxid uga dhigeen marka qoladaas oo musanifka hadda diidan yahay yahayo icraabtu wuxuu kugu soo hormaray sidaas awgeed waa markaasuu wuxuu ku yiri xabada carabtii sidaas waa u isticmaashay laakiin icraab ahaan carabkuuma icraabin laakiin isticmaalkoodii baa laga fahmay baa leeyahay waxaa cagsigoodii ah qolaa waxay leeyihiin ma ahane xabadaa oo isla jirta waa ficil maadi makhsuuska waxaad ku magacawdeenna waa faacilkeedii saddex icraab waa marka qowlka mashhuurka wa calayhi naxwiyuuna xaba ficil maadidaadana faacilkeedii waay ahlu makata hadii la yidhahdana makhsuuskii waay intay intahayna minhu qowlka labaad xabadaa oo iswadato waa isim fi maxali rafcin oo sidii eh, xadara mowta oo kale weeyaan oo awalkii hore hadda fiiri xadara mowtun ou ahay ficil iyo faacil markaasaa ah hal shay lagu magacaabay isima isu badashay xabadaana isima isu badashay ama waa mubtada maa bacdahu khabar ama khabar muqadam maa bacdahu mubtada iska dhe taas dhib malaha qolana waxay leeyiin maahana kuwaas ama ka dhowba xabadaa ficil maadi oo isu wadato ayib Eh, almaksuuskana faacilowba noqona qoladaasaaba ka dhowba markii la yidhah xabadaa ficil maadi calaa kuli xaalin markaad eh, ammaan rabtid xabadaa zaydun dheh markaad inaad qofka caaysid rabtid laa xabadaa eh, mathalan khaalidun dheh waxaa loo daliishtay qowl shaaciri calaa xabadaa ahlu lmala gayra anahu idaa dukirat maya falaa xabadaa ama naag baa tiri calaa xabada ahlulmala dadkii dhulkaas waasaca ahalka u ahay macnaha qoomka meeshaas dego maxaa wanaag badiyey saasay tiri hayra annahu idaa dukirad maya haddii la sheega mayatu gabadha la yiraahdo falaa xabada hiya iyada wanaag malaha bu ay leedahay iyada wanaag malaha marka fiiri xabadaadii horena waxaa weyaan ammaan midii dambe laa xabadan la yirina waa dami weeyaan markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi wa awlida almakhsuusa ayan kaana laa tacdil bidaa fahuwa yudaahi lmathala wa awli xariiri daa midkan daade almakhsuusa laxariiri ayan kaana wuxuu ahaadabo laa tacdil bidaa ha ka iilanin fahuwa asiga yudaahi lmathala mahma haduu shabaha wuxuu ku leeyahay marka daa aad xabadaa la xariirisatid odaadi faacil waa aan nidhaahdo waa qowlku asigu ku socdaye waxa ka dambeeyo ha u fiirin ayada daadale iska dheh waxa ka dambeey mufrad ha noqdo oo xabada zaydun ha la yidhaahdo waxa ka dambeeya tahnii ha noqdo xabada zaydaani lizaydaankii ha wanaagsan hadda fiiri dadi iyo zaydanki isma fasiri karaan daadi mfrad waa zaydana tathni ay noqotay xabada zayduna ha noqoto xabada hindaatu ha noqoto xabada hindun ha noqoto meeshii ha dhaafinin oo kuleeyahay oo daadi ha ka bedelin oo ha ula beegsanin waxa ka dambeey wuxuu yahay oo hadii haddii waxa ka dambeeya tathni ayin xabadaani azaydaani ha dhihin waxa ka dambeeya haddii uu yahay macnaha oo naagtii saas ha ku dhihin oo kuleeyahy marka saasuu wuxuu ku wa awli laxariiri almaksuusa daa laxariiri ayan kaana maksuuska wuxuu noqdabo tahniya noqdo jamac noqdo mufrad mudakar noqdo muanath noqdo laa tacdil bidaa lafdigan daa ka ilanin yani ha badbedelin fa huwa asiga yudaahi lmathala mathalkii uu shabaha carabta mathalka ma oo waxaa la yidhahdaa asayfa dayacti labana ay carabti leedahay waxaad ku leedahay nin ha noqdo laba nin ha noqdeeno hal naag ha noqoto maadaama asalkeedii naag ay ku baxday hal dumar ay ku baxday yaa waxaa loo soo mahmaahayaa nin kastaba ama jamaaca ugu mahmaah ama rag ugu mahmaah ama dumar asayfa dayacti labana laleeyahy asalkeedii waxay ku baxday baa layihi naag nin baa eh, oo duq ahaa gabar yar uu qabay marka dhaqaalo badan uu lahay nicmo badaa anay ku nooleed marka duqnimadii bay xamili weyse markaasay tiri ifur wuu iska furay wiil yar bay guursatay oo laakiin laysa cindahu maal faqiir way dhibaatootay markaasaa waxay tiri duqiyoon iskala noolaadaaba lay qaataybo intii ninkii iska soo furtay asiga usoo laabatay ay tiri nolosheenii hore bal dib aan u bilowno markaasuu wuxuu ku yiri asayfa dayacti labana caanii mar horead iska daadisay buu yiri mar dambana hada fursadaas leheli maayo marka mahmaahda gabadhaasay ku baxday wixii ka dambeeya marka maanta adiga mahmaahdiaad soo qaadanaysaa nin baa ku xumeeyey markaasuu kaa tegay maalinkii dambe u shaqo kaa soo doontay uu ku yiri shaqadii aan shalay diiday maantaan diyaar u ahay asayfa dayacti labanaad ku leedahay asoo rag ah dayacti ata u isticmaali muanatha kanna sidaas oo kale weeyaan ayib marka loo fiiri maayo maqsuuska ka dambeeyo xaaladiisa loo fiiri maayo hiya talzamu ifraadan oo mudakar ahaa loo laaziminaya wamaa siwaada rfac bixabin aw fajur bilbaa wa duuna dan dimaamu lxaakathur wuxuu ku yiri warfac god maa siwaa daa daa wixii kasoo haray bixabin ku god aw fajura bilbaai ba ku jar wa duuna daa daa markayna meeshi joogin indimaamama indimaamul xaai xada in la godaahu duuna daa markayna daa joogin kahura waa batay marka wuxuu ku leeyahay lafdigii xaba ahay haddii faacil waxan daa ahayn ay faacil u noqdaan faacilkaas laba xaala midkooda kuugu bannaan buu ku yiri xaalada horo inaad ku godid oo maxaad leedahay xaba zaydun marka daadiga meesha ka tagtay yacni faacil kalu qaatay inaad tiraa xaba zaydun oo xaba ficil maadi zaydun faacil aad tirahdid ko waxaa kugu banaan inaad faacilka xabada ah inaad ba ku jirtidna waa kuu banaanta oo tiraa xaba bizaydin sidii kafaa billaahi shahiidan fiiri kafaa bilahi bada bilaahidaas waa faacil bada zaaid weeyaan min xayثu اlcraabay zaaid ku tahay min xayثu اlmacnaa ma ah ayib marka xaba zaydun wa xaba bizaydin aa ku banaan labadaas markaasuu ku yiri warfac god bixaba waxaad ku godaa maa siwaa daa daa waxaan ka ahayn hadday faacil u noqdaan xaba ku god oo xaba zaydun dheh aw fajura faacilki jar bilbaai ku jiro xaba bizaydin tashbiihan bikafa i wixii lamid asalkeedi xabuba ay ahayd xabuba lan ficilka hulaathi a ugu yar marka sudaasin wuu ugu badan yahay ayib marka ama xaba bizaydin dhe ama xaba zaydun laakiin icraabti waa isku wada mid labadoodiiba marka laakiin makhsuus iyo hadda meesha kama muuqdo ayib markaasuu wuxuu ku yiri wandimaamu lxaai xadi inay godanto kahura waa batay duuna daa markaysan daa la soconin xaba markay daa la soconin in xadeeda la godaa badan oo xuba zaydun in la yidhaahdo hadday daa la socoto xabadaa waay haddii daa waxaan ahayn ay faacil u noqdaan inaad xaba tirahdana waa banaan tahay oo xaba zaydun xadi aad kor kordhigtid inaad xubba zaydun aad tiraahna waa waa waa banaan tahay laakiin labadaas ayagoo isla banaanaa waxaa sii badan in xadi la godo oo xuba zaydun in la yidhaahdo yaa badan buu ku leeyahay marxaba markaasuu wuxuu ku yidhi wandimaamu lxaai xaadi in la godo xuba la yidhaahdo kahura waabatay duuna daa markii daa la jirin ee daa waxaan ahayn faacil ay u noqdaan in la godo waa badan tahay waxaa loo daliishtay qowl shaaciri faqul tuqtuluuha بمزاجها وحب بها xuba biha maqtuulatan xiina tuqtalu ninaa wuxuu leeyahy iqtuluuha iga dila cankum adinka xaggiina bimasaajiha in wax lagu dheeha iga dila wa xuba biha xuba bihima miyaa xuba bihaa maxaa xaal ay tahay markii la barxay xiina tuqtal waa iska kalaam maa laa yacni nin shaacir oo iska hadayaanayo weeyaan nina wuxuu leeyahay khamrada markaad ii keenaysiin ayadoo biyo lagu dembiye xataa tankasira xidatu sawratihaa markaad khamrada ii keenaysiin biyo iiga soo dara maxaan jecla badanahay markii biyo lagu soo dara macnaha waxa weeyaan aadna ku wareeri mayso dantii laga lahayna waa laga gaaraya sidaasuu u wadaa dabcan waa nin iska jaahili ah waxa weeyaan oo weliba xataa waxa weyaan beytka akhtala iska leh wa afsada diin almuslimiina kathiira walidalika ashcaar xataa qawaacida lugada xataa fiiha fasaad baa ka muuqdo oo qowl akhtala u daliisha oo istawaa bishrun cala alciraaqi akhtala yiri wax macno uu leeyahay malaha waa nin oo muwalad ah xataa waqtigii shicirkiisi fiihi kalaam marka اqtuluuha cankum bimasaaji waxuba biha maqtuulatan ulajeedada xubadaas weeyaan maadaama daa ay wadanin buu xadi goday sidaas unbaa loo jeedaa wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin